horeyda iyaduna bisinkay ku bilaabataa dhammaan suwarka qur-aankana bisinay ku bilowdaan suuratu tawba marka laga reebo marka isagoo ku dayanaya kitaabkaas ilaahay ayuu ku bilowday bisinka wakadalika sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam bisinka ayuu ku bilaaba jiray warqadaha uu dirayo oo sida saxiix bukhaariga ku sugan warqadii uu u diray boqorkii hiraqla cadiimi ruum bismi illaah ayuu nabigu ku bilowday weliba bismi illaahi araxmaani raxiim oo la dhammaystirayaa lagu bilaabaa heshiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu la galay kufaartii quraysheed oo suhayl ibnu camar uu matalayey warqadii heshiiska lagu qoraayey ayadana nabigu wuxuu yidhi ku qor ninkii qoraayey bismi illaahi araxmaani raxiim sidaas ku qor ayuu ku yidhi marka warqadaha la qoraayo bismi illaahi araxmaani raxiim in lagu bilowdo ayaa hadyigii nabiga ahayd sala allahu calayh wasalam walidaa saas daraaddeed imaam albukhaari kitaabkiisa xamdala kuma bilaabaan ee bismi illaahi araxmaani raxiim ku bilowday bismi illaah allah magaciisaan ku bilaabanaa ah. allah waa isim calam ah oo daatada ilaahay tusoo calam u ah waana mushtaq waana mushtaq oo sifo ayuu tusaa sifu tusaa wuxuu yidhi shiiqu qowluhu allah qalalkiisa iyo walfaraa asluhu allah asalkeeda wuxuu ka yimaaday alilaah alilaah ayadoo ah hamsadii la xadfay hamsada la xadfo waxay noqon allah ay noqon markaasaa kadib laysku idqaamo laamtii laamtii lagu idqaamay markaasay laam waaxida noqdeenoo shaban waxay noqdeen allah saasuu ku noqday marka ilaahdaasaa laga keena hadal aad u qiimo badan ayuu wuxuu ka soo naqliyey calaamatu ibnuاlqayim badaa'ic اlfawaa'idka juska koobaad labaatan iyo lixduna hadalka uu ku yaalaa xure qaala alcalaamatu ibn اlqayim aلصaxiixu anahu mushtaqu wa ana aslahu اlilaah kamaa huwa qowlu sibaweyhi wa jumhuuri asxaabihi ila manshada wa huwa aljaamicu limacaani اlasmaaءi اlxusnaa wa صifaat اlculaa lafdiga allaah ah waa mushtaq sida saxiixa ah asalkiisuna al ilaah ayuu ka yimid waa sida qowlkansiiba weyhi iyo jumhuurta asxaabtiisu ay mareen ilaa cid shaadowday maahane allaahna waa magaca jamciya macaanida asmaada wanaagga badan iyo sifaada sarqayda laakiin dadka gabalaa waxay fahmi waayeen haddii la yidhaha magacan waa mushtaq isimka ilaahayna waa qadiim oo waxay moodeen waa mushtaq haddii la yidhaah in loo jeedo waagii hore ma jiri jirine waag dambaa laga soo dhambashay masderkan saasna maba loo jeedaba marka lagu yidhaha kelimadan waa mushtaqa oo mushtaqu minhuyaa laga keenay macnaheedu maba ahan markii hore ma jirine mar dambaa la soo qaatay ma aha asmaada ilaahay waa qadiima mar ay soo bilaabatay ma jiro weligiis ilaahay asmaadan wuu laha maxaa loola jeedaa marka waa mushtaq waa mushtaqa waxaa loo jeedaa kelimadanu waxay tusaydaa sifo ilaahay iska leeyahay oo ah ilaahiya allah marka la dhaha macnaheedu waa macbuud ku la caabudo ilaahiyay tuseen sida ka saa'iri asmaa'i اlxusnaa kaalcaliim wاlqadiir wاsamiic wاlbasiir oo kale maxaa yeelay faina hadihi اasmaaa mushtaqa min masaadiriha bilaa rayb asmaadaasoo dhan waa mushtaqa oo masaadirteediia laga soo qaatay wamaca daalika dhammaanteed waa qadiima ma jirto mid xaadiaa ah oo dib ka timid wahiy qadiima iiri marka wuxuu yidhi wanaxnu laa nacni bilishtiqaaqi ilaa annahaa mulaaqiyatu limasaadirihaa fi lafdi walmacnaa waa kaas hadalka aad u qiimaha badan oo cajaaibka ah. markaan leenahay asmaadaanu waa mushtaqa oo masaadirha laga soo mushtaa iyo mushtaqu minhuga lafdi iyo macno asalaha ka dhexeeya intaasoo ujeedo ee ma ahan kelimadaani kelimada dhashay mana looga jeedaba marka la leeyahay kelimadan waa mushtaa kelimadaanu kelimadaanay ka dhalatay sida faracu asalka uga dhasho mana loo jeedaba wuxu uhi laa anahaa mutawalidatun minhu tawalud alfarci min asli ma ahan macnuhu kelimadanaa kelimadan ka dhalatay sida faracu asalka uga dhasho war maaha saas oo haddii lagu yidhaahdo daraba asalkeedu waa darbi macnuhu maaha waayaa darbi kaliyuu jirayo waadambaa daraba ka dhalatay maaha weligood labadood waa jireen mana kala horey ee waa maxay waxaa ka dhexeeya lafdi iyo macno macno iyo lafdiga ka dhexeeya xuruufta asalkaa iyo macnaha ka dhexeeya intaasa loola jeedo intaasaa loola jeeda kelmadu waa mushta markaasuu yui watasmiyat nuxaati lilmasderi wlmushtaqi minhu aslan wa farcan laysa macnaahu ana axadahumaa mutawalidun min alaakhari nuxaatu markay leeyihiin masderka iyo mushtaq minhuga haddii la firiyo de madhabka basriyiinta waaba isku mid masder iyo mushtaq minhu haddii kuufiyiin laakiin la aado maya waa bilcagsi waa kala duwanyi marka markay leeyihiin kelimadan oo ah mushtaqu minhuga iyo mushtaqa markay leeyihiin midna waa asal oo mushtaqu minhuga asala midna waa farac ulama jeedaan midaa midda ka dhalatay kelimadaa kelimada ka dhalatay ulama jeedo ma ula jeedaan waxay ula jeedaan inamaa huwa bictibaari ana axadahumaa yatadamanu اlaakhara wa ziyaada midkood oo faraca ah, a wuxuu koobsanayaa asalka ahaa macnihiisii iyo dheeraad oo hadda haddii la yidhaahdo masderka iyo ficilka ficilkaa faraca masderkaana asala ficilku muxuu koobsanaa macnihii asalka oo masderka ah, oo xadad ah, iyo dheeraad oo ahzama intaasaa loo jeeda saas darteeda asmaada ilaahay waa mushtaqa marka lagu leeyahay loolama jeedo marka hore ma jirino dibaa laga soo dhammasho ee waxaa loola jeedaa mushtaqu minhuga asal iyo waxa weeyaan macno asala iyo xuruufu kala dhaxayda intaasaa loo jeeda intaasaa loo jeeda in allah ay mushtaq tahayna hadalka cabdulaahi ibnu cabaas laga wariyey waa laga fahmaa allahu dululuuhiyati wاlcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciin allah waa midka cibaadada u saaxiibka in la caabudo midka u saaxiibka oo iska leh makhluuqoo dhanna ku leh inay caabudaan marka allah waa mushtaqo macnaheedu waa macbuud waana calam daatada ilaahay tusa dhammaan asmaada ilaahayna waa aclaam waa calamyaal biictibaari dalaalatiha cala daat marka la fiiriyo inay daatada allah tuseen waa aclaam waana awsaaf biictibaari dalaalatihaa cala alawsaaf marka macaani inay tusayda la fiiriyana waa awsaaf asmaada ilaahay dhammaantood waa sidaas asmaada qur-aankuna dhammaan waa sidaas waa aclaam oo haddii la yidhaahdo alqur'aan waa calam oo kitaabkaasu tusaa kalaamka ilaahay oo nebi maxamed lagu soo dejiyu tusaa sala allahu calah wasalam haddii la yidhaahdo alkitaabna waa asaga oo wuxuu tusayaa kitaabkaas lagu soo dejiyey nebi maxamed sal allahu alay waslm waa aclaam waana awsaafoo macnay tusayaano alqur'aan haddii laydhaha macnaa laga fahmaaho waa maqruu waa mid la aqriyo haddii kitaab laydhahna macnaa laga fahmaaho waa maktuub mid la qoro wey marka waana awsaaf waana aclaam asmaada qur'aanka wakadalika asmaada nebi maxamed sal allahu calayh wasalam waa aclaam waana awsaaf oo marka la idhaha muxamadun waa maga calamaho daatada nabiga tusa sala allahu calay wasalam waana sifo macnu tusaaho waxa weeyaan xamada oo mudaacafaha laga keeno waa ism mafcuulo waa mid in badan la mahdiyo weye muxamadu mid in badan mid la mahdiyo weye axmed ayaa la idhaha nabiga asmaadiisa ka mida naasi dadka midka u mahdin badan waa awsaaf waana aclaam asmaada nabiga sala allahu alay wa kadalika asmaada qiyaamaha waa aclaam waana awsaaf waa aclaamoo maalintaas dabaatadeeday tusay yowm alqiyaama yowm alxaaqa alqaarica kulligood yowmu tadaabul ilaa soddon maga ka badan a qur-aanka ku soo aroora asmaada qiyaamaha ah shaygu markuu weyn yahay magacyadiisu waa bataan marka dhammaan asmaadaasu qiyaamahay tusay calamudka oo ywm qiyaama haddii la yidhaahdo waxa way ywma yaquumu naasu lirabbi اlcaalamiin oo haddii la yidhaahdo alqaarica waa midii quluubta garaacayda murugada iyo culayska badan imaanayda xaaqa hadii la waa midii sugayda arinta hadda waa la sheegaya qiyaama jiro waa la xisaabtami doonaa lakiin arrintu waa sugnaa doonta marka dhammaan waana awsaaf waana aclaam afartaas intaan afartaasaa asmaadoodu waxay tahay aclaam iyo awsaaf laakiin inta kale aclaamtu macno male hadda dadka waxaa dhacda qofka dadka ugu faasiksan cabdulaahi in loo baxsho bal qof gaalaha ay carabta ula bixi jireen cabdulaahi oo ula bixi jireen cabdulaahi marka macno male daatada bis utusa macnaheedu maaha addoonka ilahay caabudi jiray maaha muxamed a loo bixinaa qofaan weligiisa la mahdin oo faasiqa oo muxamed la maxaa asmaadu macno ma leh intaas afartaas waxaan ahayn aclaamtu wax macnaa lagama qaado oh. bismi illaah allah magiciisa ayaan ku bilaabanaa allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista arraxmaani arraxiimi laba macno ayay u badan yihin ahlucilmiga macnaha koobaad raxmaan in laga dhigo raxmad caam ah oo khalqigoo dhan ilaahay waa midka u naxariista araxmaan waa allaha naxariista caamkaa naxariista oo khalqigiisoo dhan u naxariista alraxiim waa allaha naxariista gaarkaa oo muminiinta u naxariista naxariista gaarkaa waa allaha naxariista oo u naxariista muminiinta muminiinta wa kaana bilmuminiina raiiman ah. wa kaana bilmuminiina raxiiman u ilaahy allah waa midka muminiinta u naxariista muminiinta u naxariista markaas macnaheedu waxay noqonaydaa raxmaan iyo raxiim labadaba in laga dhigay sifa daa waxaan rabaa sifa ficliya in laga dhigay labadaba waxaa laga dhigay sifa ficliya oo laba sifo oo ficliya ayaan ka dhignay macnaha labaad waa macnaha uu ka soo raray calaamatu ibnu اlqayim waxay tahay midda koobaad in laga dhigo sifatu daat tan labaadna laga dhigo sifa ficliya wuxuu leeyahay in la yidhaahdo arraxmaan allahaasoo arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan naxariista ballaaran asagu ku sifaysan waa kan ka soo rara wa qaala ibnu اlqayim raximah اllah ayضa faraxmaanu daalun calaa sifati alqaa'imati bihi raxmaan wuxuu tusaa sifo ilaahay ku sifaysan waraxiimu daalun calaa tacalluqiha bilmarxuumi raxiimna wuxuu tusaa naxariistaas inay gaartoy ku tacalluqdo kan loo naxariisana oo waa sifatu lficil markaas waxay noqonaydaa allah ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doono oo khalqigiisa ka mid a ah. cidduu doono oo khalqigiisa ka mid ah. a badaa'iculfawaa'id ayuu ka keenay badaa'iculfawaa'idka ayuuna ka keenay juska koobaad labaatan iyo sideed nusqooyinka gobol xamdi kuma qorna laakiin cabdiraxmaan ibnu xasan wuxuu yidhi nusqa shiiqu gacantiisa ku qoray oo xamdigu ku qoran yahay ayaan helay saas xamdigu waa inuu kitaabka ka yahay qaala almusanifu raximah اllah alxamdu mahad dhammaantiis allah ayuu u sugnaaday wa sala اllaahu allaha ammaano calaa muxamedin nebi korkiisa wa calaa aalihi nebiga eelkiisa korkoodana allaha ammaano wa saxbihi nebiga saxaabadiisa korkoodana allaha ammaano wasalama allah nabadgeliyo intaas nusqooyin badan ay ka maqanta qaala almusanifu kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid haadaakanu kitaabu tawxiid waa tawxiidka kitaabkiisii kitaabu tawxiid waa mubtada qabara loo soo qadar kitaabu tawxiid tawxiidka kitaabkiisii hada maxalu tawxiid waa waxadda waa kali yeela yuwaaxidu waa keli yeelaa tawxiidan keli yeelid ey ictiqada anahu waaxidu wey marka laleeyahay wuu keli yeelaa maahan qofkaana allah keli iska dhiga allah awalu kali ahaa ee wuu caqiidayna wey qofku inuu ilaahay we keligiis yahay oo daatadiisu keligiista sifaadiisa keligiisu leeyahy afcaashiisa keligiisu leeyahy cid shabaahda aysan jirin saasuu caqiidayna wey ee allah horay uu waaxid u ahaa isagu tawxiidkana maahan lafdi iska musalax ah oo culummadu ku dhawaaqeena axaadiista saxiixaa lafdu tawxiid uu ku sugan yahay saxiixulmuslimka waxaa ku jaabir markuu tilmaamay nabiga xajkiisa wuxuu yidhi faahalla bitawxiid nabigu wuxuu ku talbiyeystay tawxiidka xajka markuu nabigu xirtay faahalla bitawxiidi nabigu wuxuu ku talbiyeystay tawxiid maxaa yeel wuxuu hi labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ah, marka tawxiid uu ku talbiyeystay nabigu marka tawxiidku waa lafdi sharci ah oon mid iyo laba ahayn waxaana loola jeedaa keliyeelid tawxiid macnihiisu wuxuu yahay shaygan keligiis inuu yahay inaad ka aaminto shayga haddaad sugto maalan oo aad tidhahdo fiiri zaydun qaa'imun zayd waa taagan tawxiid lama yidhahdo sababtoo ah zayd inuu taagan yaha waad sheegta laakiin dad kale inay taagan yihin in ka hadlin oo ma aadan anfin haddaad tirahda lam yaqum axadun qof ma istaagina tawxiid lama yidhahdo maxaa waa nafyi aad dhammaan anfidayo cidnaadan wax u sugin laakiin lam yaqum ilaa zaydun tawxiidaa la yidhahda ah, zaydaad u kala yeeshay istaagidda tawxiidaa la yidhaha markaas ah, lam yaqum ilaa zaydunat ah, nafyi iyo ibaataad isku ma istaagin cid kale waa ka anfiday ilaa zayduna istaagay waa usugta isaga taasaa tawxiid leeda marka tawxiidullaahi marka laleeyahayna waa in cibaado allah qayrkiisa laga anfiyo laa ilaaha waa nafyi dhammaan ilaah qayrkiisa o dhan a cibaada laga anfiyna ila allahuna waa ibaatu alla loo suga ilaa labadaas la helana tawxiid lagama helin qofka waa qofka in laga helo diidid iyo sugid u diido allahna waa in usug ah, allahna waa in u sug ilaa dadku waa saddex qof allah iyo qayrkiis midna caabudi maa waa gaal mulxida oo shuuxiya qofna waa mushri allahna waa caabuda qayrkiisna waa caabuda waa gaal mushriga qofna waa muwaxid oo allah qayrkiisoo dhan uu diidaa oo u waqowlu iyo waqowlullah allah qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinka uma abuurin wal insa insigana uma abuurin ilaa liyacbuduunii aniga inay caabudaan un ma ahane iyo waqowlullaahi qowlu waa la godi haddii la godo waxay ku cadfan tahay kitaabu kitaabu ay kitaabu tawxiidi towxiidka kitaabkiisii iyo wa qowlullaahi allah qowlkiisa tacaala ilaah waa sareeya waxaa bannaan in la hoos dhigo la yidhaha wa qowlillaahi waa bannaanta markaasna atawxiidi ay ku cadfanta kitaabu tawxiidi haadaa midkaanu kitaabu tawxiidi waa tawxiidka kitaabkiisii iyo wa qowlillaahi allah qowlkiisa tacaala allah waa sareeyaahe ilaah uu ku qowlay subxaana wamaa khalaqtu ljinna jinka uma abuurin walinsa insigana uma abuurin ilaa liyacbuduuni aniga inay caabudaan oo kaliya aan u abuuray jinni iyo insi allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu noogu sheegayaa xikmadda uu u abuuray jinni iyo insi xikmadda xikmaddu waxay tahay inay isaga caabudaan liyacbuduunina waxaa loola jeedaa liyuwaxiduuni inay cibaadada ii kali yeelaan inay cibaadada ii kali yeelaan cabdullahi ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kasta oo quraanka aanka ku soo aroorta waa tawxiid cibaado kasta oo quraanka aanka ku soo aroorta oo macnaha quraanka dhexiisa lagu amro waxa la amrayaa waa cibaado alla loo keliyeelayo ee ma ahan cibaado allah cid kale loogu darayo ilaahay ma amro taas kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya towxiid sida qurdubi iyo qaylkiisba ay waxa weeyaan ka xikaayoodaan cabdullahi bni cabaas suurat taxriim marka waa noocaas in cibaadada loola jeedo towxiidkana wuxuu noogu imaan doonaa xadiidka mucaad nabiga sal اllahu alay wasalam markuu u diray yaman yaa mucaad inaka taأtii qowma min ahli kitaab falyakun أwala maa tadcuuhum ilayh shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah fiiri saddex riwaayu leeya xadiiskaas riwaayo waxay ku timid falyakun أwala maa tadcuuhum ilayh shahaadatu an laa ilaha ila اllah waxa ugu horeeya ugu yeertaan noqoto shahaadatu an laa ilaha illa اllah riwaayad kaleeto isla matniga noogu imaanaysana falyakun أwala maa tadcuuhum ilayh an yuwaxidullah inay all kali yeelaan inay alle kali yeelaan riwaayad kalena falyakun awala maa tadculu ilay cibaadat llah cibaadada ilah idan cibaadat llahi waa tawxiid saddexda riwaaya xadiiska le waa isku macno haddii laydhaha cibaadat llahi waxaa loola jeeda alla in loo kali yeelo loolama jeeda cibaado allana la caabudayo qayrkiisana la caabudayo ma loola jeedo ma loola jeedo ee waxaa loola jeedaa mid alle loo kali yeelayo mid all loo kala yeerayo taasaa loo jeeda laamtan ku jirta marka liyacbuduuni cilla haaiya aa la yidhaahdaa ee cilla muujiba maaha cilooyinka labadaas loo qaybiyaa cilada muujibada ah macluulka waa laasimtaa mar haddii cilada la helo waa in macluulka la hela maahan tanu marka laakiin ciladaan muujibo maahane waa cilla haaiya cilagaa iyo waxaa la yidhaahdaa hiya lati libayaani alghaayati wاlmaqsuud waa cilada u sugnaatay libayaani alghaayati wاlmaqsuud inay caddaydo haayada iyo ujeeddada shayga laga leeyahy ma laasiminaydo iiri marka waxay laamtu caddaynaydaa xikmadda ilaahay ka lahaa jin iyo ins abuuritooda waa cila haaiya wahiy latii libayaani اlgaayai wاlmaqsuud qowlmufiidkuna inin dhigaya shee maxamed bin salix alcuthaymiin uu dhigaya ciladu marka laantan waa midaas ee ma ahan muujibadi cila muujiba maaha maxaa yeele cila muujibaynaysa aniga waxaa ku tusaya jinni iyo insi dhammaan allah wuxuu leey waxaan u abuuray aniga inay caabudaan hadday cila muujiba ahaa laheed waxay laazimi laheed dhammaan inay caabudaan waxaa ka laazimi laheyd dhammaan jin iyo insi allah inay caabudaan taasuna ma dhicin oo jin iyo badankood allah way ku kufriyeen wayna caasiyeen in yara caabuda saas darteeda cilladanba marka hore cilla muujibo ahayn ee cilla haa'iya wey ah. hiy lati libayaani alghaayati walmaqsuud wey saasay u sugnaatay macnaha xikmadaasaan kala hayu ilahay xikmaddu caddayna waxayna tahay laanta iraadaa laga laga fahmaa markuu ilahay leeyahay liyacbuduuni liyacbuduuni markuu ilaahay leeyahay subxaana waxaa laga fahmayaa ujeeddadu ka doonayay iraadaa laga fahmaya iraadadaasu waa iraada diiniya sharciya sharci ahaan saasaan ka doonay wey liyacbuduuni laantaasa waxaa laga fahmayaa iraada ah, oo ah ujeeddada iyo xikmadda aan ka doonayey waxay ahayn inay aniga keligay caabudaan iraada diiniya sharciyana laba shayay tustaa o in ilaahay arintaas jeceliy waa ay tustaa saas darteed allah in la caabudo way tustaa tan labaad qad taacu wa qad laa taacu inay dhacda laasim maahane inay dhacdana waa la arkaa inaysan dhicinna waa la arkaa saas darteeda jini iyo insi qayb ka mida xikmadii alla ka doonayo waa laga helo alla kaliyahay caabudeen qayb kamidana lagama helin lagama helin iraada harciya maaha laazim inay dhacdo harcana saas uga doona saas darteeda waa ka meel dambe ku keenaya hadalka cali bnu abi aalib oo laamtan inay iraada sharciyatu dadka dareensiina cali bnu abi aalib markaas wuxuu leeyahay macnuu waxay tahay ilaa liaamurahum an yacbuduunii waadcuuhum ilaa cibaadatii wax kale uma abuurin waxaan u abuuray in aan amro inay icaabudaan oon ugu yeero cibaadadeeda saasaan u abuuray ah. waxaan u abuuray ilaa liaamurahum an yacbuduuni waadcuuhum ilaa cibaadatii saasuu leeyay waxaan u abuuray inaan amro ilaahayna wuu amro ha mujaahid wuxuu yidhi ilaa liaamurahum waanhaahum jinniya insi wax kale uma abuurin waxaan u abuuray inaan wax amro waxna ka reebo zajaaji shaykhuislaam saasay doorteen warlaantu waa tacliil oo waxay tusaydaa iraada harciya iraada sharciyay tusaydaa ah, ilaahayna wuu amray markii uu abuuray ujeeddadii uu xikmaddii uu abuuray ilaahi weyna waa sheego waa amray icbuduu rabbakum ittaquu rabbakum imisuu amray wuu amray ilaah wuu amray laakiin aayadda suura اacraaf walaqad daracnaa lijahanama kaiira min aljini walinsi walaqad daracnaa waan abuurnay uu ilaahay leeyahy lijahanama naarta jahanama darteeda u abuurnay kaiira min aljini walinsi in badanoo jini iyo insi ka mida taasuna hay sheegayda laamta ku jirta iraada qadariya kowniya sheegi laamtaasuna saasaan qadarnay wey walaqad daracnaa waxaan naarta jahanamo u abuurnay kaiira min aljini walinsi lahum quluubu laa yafqahuuna biha dadka jahanamo aan u abuurnay waa dad aan lahayn quluubay wax ku fahmaan oo diinka ilaahay aan ku fahmin quluubtooda walahum acyunulaa yubsiruuna biha indha waa leeyihiin laakiin xaqa kuma arkaan walahum aadaanu laa yasmacuuna biha dhaga waa leeyihiin xaqase kuma dhegaystaan reeraha jahanamo loo abuurtay kuwaas marka laamtaasna iraadada laga adar ahaanaan saas qadarnay waana iraada qadariya kowniya laba shay tustaa laasim horta waa inay dhacdo waa dhacdo in badanoo jiniyo insi naar ka mida naarta way gelayaan jahanama tan labaad ilaahay inuu jecel yahay ma tusto inuu jecel yahayna waa dhacdaa inuusan jeclaynna waa dhacda in ilaahay jecel yahayna waa dhacda iraadada qadariga oo dadka mu'miniinta ah ee jannada kuwan jahanamo ilaahay u qadaray ilaahay ma jecla jahanamo iyo kufr iyo macaasi walaa yardaa licibaadihi kufr ma jecla marka qadarka shayga allah qadaray ma tuso in alla jecel yahay inuu jecel yahayna waa la arka inuusan jeclayna waa la arka laakiin qadarka sharciga ilahay waa jecel yahay sidaas darteeda iraadada sharciga iyo iraadada qadariga baynahumaa cumuumu wa khusuusu mulaq cumuum iyo khusuus mulaqa ka dhexeeya ah. cumuum iyo khusuus mulaqa aa ka dhexeeya iraadada qadarigaha caamsan qofka muuminka mudiica ah labadii iraado waa laga helay oo markii hore ilaahay wuxuu doono qadareey qofkan inuu muumin noqdo sharcigiina alla wuxuu ku amray inuu muumin noqdo labadii baa laga helay labadii iraadada waa laga helay qofka gaalka caasigaana hal iraadaa laga helo iraadadii sharcigeed lagama helin laakiin iraadadii qadarigahbaa laga helo iraadada qadarigaah laga helo marka waxaa caamsan iraadada qadariga wamaa khalaqtu ljinna jinka uma abuurin iyo walinsa insiga ilaa liyaxbuduuna aniga inay caabudaan maahane cibaadada maxaa la idhaha cibaado cibaado calaamatu bnulqayim wuxuu ku qeexaa aayat lxubi maca gaayat dulli labadaas shay markuu shaygu isku darsado alaba cibaado gaayat lxubi maca gaayati dulli jacayl meesha ugu dambeeya inaad ka gaarto iyo isdullayn meesha ugu dambayda labadaasu mar hadday kulmaan waa cibaado xaqiiqo ah arrintaasu aayat lxubi jacaylka ugu dambeeya waa inaad ilaahay jeclaato oo wax jacayloo ka dambeeya uus aan la arag haddana haayatu dulli isdullayn meesha ugu dambayda waa isku dullayn waxaa la yidhi haddii shayga qofku jecel yahay laakiin uusan isku dullayn ma caabudin oo waalidka waxaa dhacda carruurtiisa aad u jeceli waladku baarigaah waalidkiisu waa jeceli laakiin isdullayn kuma jirto isdullayn kuma jirto saas darteeda cibaado maaha cibaad ma hadduu qofku hay qof isku duleeyo laakiin uu qalbiga ka naclabaayo ma caabudo cadow ka xoog badana haysta markaasuu garaaca markaasuu istaag waa istaaga fariiso waa fariisana waa isku dullayna su amarkiisa u qaadana markaasuu le musiib alla kugu rid waana dulayst iska leey ma caabudin cadow unbaa dirqinaya ma usan caabudo ma caabudo maxaa goormaa cibaado la helaa aayat lxubi maca gaayati dulli marka labadaas laga helo qofka markaasaa cibaad la hela ah. markaasaa cibaad la hela fiiri marka bal quburiintu inay quburihii caabudeen in kale qabrigii shacalma ayuu tegi ma garat markaasuu shacalmayo shacalmayo caruurta xanuusanta xoole waa liitaan anaga jufadeenna qabiilkeenna siyaasadda waa ku liitaan taataa shacalmayo uu leeyahay ilintu shabshab shabshab shabshab ay leedahay jacaylka uu u qaba lama suuray karo ilinta iyo dulliga soxda waa dhacday rag waaweyn siyaasiyiin saas istaafku daba yaaco inta quburaha intaas la galaan a ilinta iyo diibka waxa nin istaaf ka ah ka sheekaynay wuxuu inta istaagu yiri qabri meeshaanu galay intaas inta la gala anaga siyaasadda xataa waa la furi laay xagga u socolo adag marka halkaana laga haysa sheexdama waxaa kugu dhacay markaasaa wuxuu diifka iyo madaxda iyo waxa ka socda iyo dhiidka qofkaas dulliga haysta dadaana daba socda oo qofkoodu aayat lxubi maca aayati dulli wey soma jacayl cid soo kasabta maa waa jeceli isdulayna meesha ugu dambeed isku dulayna cibaadada rasmiga ta waxaa dhacdaa salaada markuu tukanayaba inuusanba qalbigiisaba shucba taabo oo uu adduunyadiisa iska fakaro ma garab laakiin markuu qalbiga ag taagan yaha wax kale qalbigiisa kusoo dhex maya aayat lxubi maca aayati dulli sheekhuislaam ibnu taymiya lafdi jaamic ah ayuu isagu ku qeexa oo ah alcibaadatu ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu llah wayardaa min alaqwaal walacmaal aldaahirati walbaaina cibaado waxaa la hahdaa waa ismu jaamic likulli maa yuxibuhu llah wayardaa wax kastoo allah jecel yahay oo uu raalli ka yahy min alaqwaal walacmaal aldaahira walbaaina aqwaasha iyo acmaasha muuqata iyo aqwaasha iyo acmaasha qarsoonoo qalbiga qalbigu camal iyo qowlba waa leeyihi kulligood cibaada la yidhahda kulligood cibaada la yidhahda sidaas darteeda calaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi shan iyo toban qaacido ay ku taagan tahay cibaadada qofka shan iyo tobanka dhammaystira addoonnimadii waa dhammaystir han iyo toban han iyo tobanka waa fududi han iyo tobankiiba wuu sheegay mid kama tegi han iyo toban qaacidoay ku taagan tahay cibaadadu maraatibtii iyo darajooyinkii cubudiyada waa dhammaystiray fiiri marka shantu say shan iyo tobanka u fududa wa bayaanu dalika ana alcibaadata munqasimatun cala alqalbi wallisaani waljawaari cibaadadu waxay u qaybsantaa qalbiga carabka iyo xibnaha daahirka saddexdaasay cibaadadu u qaybsamay oo waxaa la rabaa qofku qalbiga inuu alle ka caabudo carabka alle ka caabudo xibnaha daahirkana alle ka caabudo walaxkaamu allatii lilcubudiyati khamsa axkaamta oo ilaahay lagu caabudaana waa shan waajib mustaxab xaraam makruuh mubaax waa shantaas shay waa waajib inaad samaydo shay waa sunno inaad samaydo shay waa kaa xaaraam inaad samaydo shay waa karaahiya inaad samaydo shayna waa mubaax haddaad samaydo hadda ka tagto waa isku mid wahuma likulli waaxidin min alqalbi walisaani waljawaarix saddexdaa ku dhifo marka shanta saddex shan lagu dhiftay shan iyo toban soo maa marka waxaa lagaa rabaa marka fiiri qalbiga shantiyaa lagaa rabaa waajibaadka inaad ka caqiidaydo kana jeclaato muxaramaadka inaad ka nebcaato mustaxabka inaad ka jeclaato kana niyeysato makruuha inaad ka nebcaato kana tagto mubaaxa inaad ka caqiidaydo inuu mubaaxyo shantaasa qalbigii laga rabaa carabkii shantaa laga rabaa waa inaad waajibkii uga dhawaaqdo sunnadii uga dhawaaqdo xaaraantii adan uga dhawaaqin karaahadii uga dhawaaqin mubaaxana ku dhawaaqda marka amusadaan xibnihiina waa shantii oo kale xibnahaaga waajibaadka ka samee sunooyinka ka samee xaaraanta ka tag karaahiyadana ka tag wixii mubaaxa ama same ama ka tag han iyo tobanki waa kuwaas qofka sidaas la yimaada oo qalbiga iyo carabka iyo xibnaha saas ilaahay uga caabuda addoonnimo kaamilu la yimi cibaado kaamilana waa la yimi qofkaas iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana walaqad bacanaa wallaahi qad xaqiiqe bacanaa waan soo saarno waan dirnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed rasuulan rasuulan ka soo dhex dirnay anicbudullah allaah caabuda ayaan la soo dirnay allaah caabuda wajtaniduu ka fogaada adaaquuta daaquudka ka fogaada iyo wa qowlu ilah qowlkiisa tacaala ilah waa sarray walaqad bacanaa wallaahi qad xaqiiqe bacanaa waan dirnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed ummad kasta dhexdeeda rasuulan aan ka soo dirno ilaahiy umma waa daa'ifa min annaas afar macnay qur-aanka ku timaadaa hadda waxaa loola jeedaa daa'ifa min annaas marna waxay ku timaadaa bimacnaa imaam ina ibraahiima kaana ummatan qaanita lilah ibraahim umma ayuu ahaa imaam wey mid diinta looga daydo marna waxay ku timaadaa bimacnaa zaman wadakara bacda ummatin wuxuu soo xasuustay zaman ka gadaal marna ummaddu waxay ku timaadaa bimacnaa milah iyo diin ah, ina wajadna aabba'na calaa ummatin annagu aabbayaalkeenan diin ka soo gaarnay wa inaa calaa aahaarihim muqtaduun raadkoodaan ku dayanayna annagu gaaladiyaa saas yidhahdeen marka afarta macnay ku timaadaa halkan daa'ifa min annaas yaa loola jeeda walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula aayaddaas ilahay wuxuu noogu caddaynayaa ummad kasta rasuul ilahay inuu ka soo dhex diray oo aysan jirin ummad aan rasuul laga soo dhex dirin dhammaan rusushana shay waaxidaha lala soo diray oo asludiinku waa waaxid ilaahay baa noo sheegaya waa maxay waxa lala soo diray anicbudullah antu waa tafsiiriya ilaa bacfiga waxaa laga fahmaa in loo waxyooday marka waxaa ku jira macna alqowl duuna xurufi baciga marka antu waa tafsiiriya waxaad tidhahdaa ucbud ullah allah aabuda waa ibaatkii waa ilaahay cibaado loo sugaa wajtanibuu ka dheeraada daaquudka waxa alle qayrkiisoo la caabudo ka dheeraada waa nafyigii oo ilaahay qayrkiisa in la caabudo laisku diidayo laa ilaha ila allah way la macnata marka waa nafyi iyo ibaat diidid oo cibaado alle qayrkiis loo diidaya iyo sugid oo cibaadadii allah loo sugaa wey sidaasaana tawxiid ku sugnaada sidaas daaquudka waxaa laga keenay duqyaan duqyaanku waa mujaawasat lxad waa xadgudubka cumar bnu khaaab wuxuu ihi daaquudku waa shaydaanku ilaa shaydaanku xuduudda uga gudbaan sababtii wuxuu dadka u sabab ugu noqdaa xuduuddaalle inay ka gudbaan isaguna xuduuddaalle waa ka gudba waa shaydaan marka daaquudka jaabir ibnu cabdillahi wuxuu ihi dawaaqiidda waa kuhaanun kaana tanzilu calayhim shayaaiin waxay ahaayeen dad wax sheegiyaa oo shayaadiintu ku soo degi jireen Ah, waa dadka wax sheega oo lacaado calanleyda ah shayaadiinta rag iyo dumarle ee wax sheega haddaad maqasho daaquud waa kuwaas ah, daaquud kuwaasaa la yidhahdaa daaquudu ilaa dadaa raacsan oo ay u soo qabraan ah, dadaa raacsan oo u soo qabraan wan madax madow saynta burshkeeda madow afarta qoob madow iyo afartan iyo kow yaasinad u baahanta afartan kow yaasin waa lagu barxaya gaalnimada ila keligeed socome markaasle waxba mahaleen haweenayduyo waxay noo soo dirtaba qur-aanba qur-aanka masixirka laga dhex raadiya subxaan allah adiga inaad u tagtay warkeedana qaadataa kuugu filan dalaaq man ataa caraafan lam tuqbal lahu salaatu arbaciina sama qofka u taga qof wax sheeg ah afartan maalmood wax salaada lagama aqbalo wax salaada lagama aqbalo hadduu rumeeyana man ataa caraafan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bima unzila calaa maxamedi qofka inta u taga rumeeyana waa ku gaaloobay diinka nebi maxamed qofkaas dadka wax sheega u taga ee ka rumaysta marka kuwaas weeye dawaaqiidu imaam maalik wuxuu yihi adaaquutu kullu maa cubida min duuni illahi daaquud waa wax kastoo ilahay qayrkiisoo la caabudo idan marka wajtanibu daaquuta waxay tahay wax kastoo ilaahay qayrkiisoo la caabudo diida wax kastoo ilaahay qayrkiisa la caabudo diida saasaa loola jeedaa diida calaamat ibnulqayim ayuu wuxuu ka soo raray xad jaamic ah oo jamcinaya daaquud macnihiisoo dhan ayuu ka soo raray hadalkaas oo iclaamulmuwaqiciinka juska koobaad safxada kontonaad ku yaalla ayuu ka soo raray bal hadalkan waa inaan akrina hadal aad qiimo badan wey wuxuu yidhi calaamat ibnulqayim addaaquutu kullu maa ow muaaci waxaa la yidhaha wiaaquu shay kasta oo addoonka sabab ugu noqda xadkiisii inuu ka gudbo oo ah mid la caabudo sida sanamyaalkoo kale waxyaabaha la caabudo ilaahay qayrkiisa waa daaquut dhammaan wixii alle qayrkiis la caabudo waa hadduu raalli ka yahay midka waa sixroolayaalka dadka wax sheega iyo culamaa sua labadaasuu ku fasiray sheekh maxamed ibn saali alcuthaymiin ah, matbuuca waxaa loola jeedaa labo daaquudka la sheegayo dadka wax sheega ee dadka ay daba socdaan oo sixirkaas ay ku daba socdaan iyo beenta iyo culammada diinka ilaahay ka been sheegta oo diinta ilaahay bedesha oo dalaalkaas dadku ku daba socdaan waa dawaaqiid aw mudaacin mudaaxna wuxuu ku fasiray waa madaxda ilaahay sharcigiisii iyo daacadiisii ka baxeen ee ayagu jeebkooda wax ka xalaalaynayaan ama wax ka xarimayaan dadkuna ku daba socdaan taasuna waa daaquudka saddexaad daaquud waa saddexdaas khulaas ahaan markaasuu wuxu uhi calaamatu bnuqayim fa daaquutu kulli qowmin qoom kasta daaquudkiisu man dadka weeye yataxaakamuna ilayh ay u Ah. cid kasta oo kitaabka alle iyo sunada nabiga aan wax ku xugminayn oo loo xugun tagaa daaquud la yidhaahdo ah. daaquud ayaa la yidhahda qofka u xugun tegayna daaquud ayuu u xugun tegay ilaahii weynaana wuu caasiyey qofkaas oo yacbuduuna ama waa waxay caabudayaanu min duuni illahi alla qayrkiisa daaquud waxaa kaloo ah dhammaan waxa la caabudo ilahay qayrkiis ah malaaigta nabiyaalka saalixiinta dadka caabuda malaaigta nabiyaalka saalixiintu ma ahan dawaaqiid ayagu laakiin shaydaankii amray oo yidhi caabuda daaquud oo yatabicuuna calaa kayri basiirati min allah ama dadku ay ku raacsan yihiin oqoon alla xaggiisa ka timin la-aanteed oo yudiicuunahu ama ay adeecayaan fii maa laa yaclamuuna annahu daacatu lilah waxaysan ogeyn inay daaco alla ku daba joogaan oo ah sixrolayaalka iyo waxsheega iyo culamaau suua oo diinka ilahay ka been sheega fa haadihi dawaaqiit lcaalam caalamka daaquudyaalkiisu waa saddexdaas waa saddexdaas idaa tamaltaha wa axwaala naasi macaha ra'ayta akarahum acrada can cibaadat اllaahi tacaala ilaa cibaadati daaquud haddaad firfiriba dawaaqiidda iyo dadka xaaladahooda sida ay dawaaqiidda leeyihiin waxaad ogaanaydaa dadka agarkooda waxaa ka jeediyey ilaahay cibaadadiisa dawaaqiiddaas raacidooda wuxuuna u jeediyey inay daaquudka raacaan wa can daacati ilaahi daacadiisii uu ka jeediyey wa mutaabacati rasuulihi iyo rasuulkiisa inay raacaan wuxuuna dawaaqiiddu ay u jeediyeen ila daacati daaquuti wa mutaabacati adan aad u qiimo badan aayaddan waxay noo caddaynayna rususha ilaahay diinka uu la soo diray waa isku mid aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja likullin mid kasta oo minkum idinka idinka mid ah jacalnaa shircatan wa minhaajan shareeca iyo dariiqa uu ku socdan u yaho ummad kastoo nabi loo soo diray shareeca loo yaho aayadaas waxaa laga fahmaa in ummadaha rususha loo soo diray sharaaicda lala soo diray rususha ay aayaddaanna waxay caddaynayisku mid inay aheed waxaa lagu jamcinayaa aslu diin midu ah allah keligiisa la caabudo daaquud ha laga tago laakiin axkaamta camaliga ah rususha gabal ayaa ku kala duwnaa oo mid waxa dhacda midkan waxyaalo loo xalaaleeya kaas in laga xarimo waxyaalaha axkaamta camaliga ah amaa cibaadatullaahi waxda waijtiraabu daaquud hal miday ahayd rusushu miday ka wada ahaayeen waa asludiin iyo wa qowl ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana waqataa rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey allaa tacbuduu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga un maahane wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu iyo inaad u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal imaa yabluqanna hadduu gaaro cindaka agtaada alkibara duqnimo axaduhumaa midkood oo kilaahumaa labadiiba falaa taqul lahumaa ha ku dhihin labada waalid uffin uf ha ku dhihin walaa tanharhumaa ha canaananin waqul lahumaa waxaad ku tira qowlan hadal hadalkoo kariima wanaagsan waqfid lahumaa labada waalid labada waalid u raarici janaaxa dulli ka garabkaaga garabka adaliila ee dullaysan min araxmati min jli raxma naxariis darteed ugu raarici waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigaygiyo irxamhumaa labadayda waalid u naxariiso kamaa rabbayaani liajli tarbiyatihimaa iyaaya tarbiyada ay isoo tarbiyeeyeen darteed ilaahay ugu naxariiso shaqiiran xaalaan ahaa midkii saqiir ah wa qowlilaahi qowlkiisa tacaala ilah waa sarreeya ilah wuxuu waqaaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukmiyey qadaha waa labo qadaa sharci ah iyo qadaa qadari ah labaduba isla suuratu israa iskula jiraan tanu waa qadihii sharciga ahaa macnaheedu waxay tahay amara wa sharaca allah amray oo jideeyey wey allah amray oo jideeyey wey midda kalena وqadaynaa ilىa bnي isrاaيiل فi اkitaabi latfsiduna fi اarضi maratayni وalaa tacluna culuwan kabiira وaqadaynaa ilىa bnي israaيiila reer bnي israaيil waxaan u xukminay waxaan ku qadarnay wey maahan sharcana ilahay u xukmiyey maaha وaqadaynaa ilىa bnي israaيiila reer bnي israaيil waxaan ku qadarnay وqadaynaa ilىa bnي israaيil fi اlkitaabi kitaabkii towraad ahaa oo nabi muuse la siiyey aan ugu sheegnay wey oo aan ugu soo gudbino qadarkaasin oo ugu cadayno latufsiduna fi lardi maratayn laba gooraad dhulka fasahaadi doontaan maahan amar harci ah qadaa sharciga maaha ilaahay weynaan fasaad ma amro in allaha laa yamuru bilfasaad walaa yuxibu lmufsidiin ilahay fasaad ma amro mana jecla laakiin qadar ahaan allah ku qadarin wey inay dhulka fasaadi doonaan laba goor marka kaasu waa qadaa qadari ah kanuna waa qadihii sharciga ahaa diiniga ahaa waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey oo amray oo jideeyey anlaa tacbudu inaadnaan caabudin ilaa iyaa isaga maahan waa laa ilaha illa lah macnaheedi wey waa nafyi iyo ibaat inaadnaan caabudin cid kale waa nafyi waa inaan la caabudin ilaa iyaahuna waa ibaatkii isagaa loo sugaa cibaadada wa bilwaalidayni ixsaana wa an tuxsinuu inaad u samafashaan ayaa ilaahay xugmiyey inaad u samafashaan ayaa ilaahay xugmiyey bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal ixsaanka labada waalid loo samafalaa saddex uu ka kooban yahay khulaas ahaan badlu lmacruufi wa kafu ladaa wa sabru calaa adaahu saddexdaanuu ka kooban yahay labada samafalka loo samafalaa badlu macruuf wanaagaagu waa inuu gaaro xoogaaga ugu adeeg xoolahaaga sii cilmigaaga ugu nafteexee caqligaaga ku biiri waxa aad heli karto ee diin iyo adduunyaa nacfigood gaarsii waa badlulmacruuf wanaagga inaad siido horta ayaga wanaagga inaad siido shirkiga uga digto tawxiidka adam raba midda ugu darane ilaa naaru hadday cunto adduunka wax kastoo la siiyo waxba uma tarin ah. saas darteeda weladka baarigaa waalidkiisa tawxiidka ugu dadaalaa sunnaduu kula dadaalaa bal fiiriya nabiyullaahi ibraahim ah, aabihiis mushrik gaaluu ahaa aazar yaa abati laa tacbudi shayaan ina shayaana kaana liraxmaani casiya aabbahayow shaydaan hayga caabudin shaydaanku rabbi ayuu caasiye Ah. yaa abati aabbahaygiiyo uu leeyay waa gaal raxmad ugu sheega marka si degan wax loo qabto oo uga weynu ma jiro mar haddaadan tawxiid ugu yeerin shirkiina uga digin waxa weyan xaqiisii maadan gudan mana ku dadaalin umana naxariisan ah, naxariis la waa maxaa yeelay jahanamaa cunayda qofku hadduu shirki ku dhinto jahanamaa cunayda ma garan marka inaad jahanamo kala cararto intaad carari karto aa lagaa rabaa maamulka allah iskale meeshuu mari dooneen adiga asbaabti la imow la imow oo shirkiga uga dib ah. yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min araxmaani fiiri waxaan ka baqaya aabbow cadaab inuu ku taabto ah. cadaab inuu ku taabtaan aabbow ka baqaya waa inaa saas tiraado marka xoolo iyo cilmi iyo caqli waxaad heli karto wanaaga waa inaad gaarsiido waalidkaaga badlulmacruuf taas ayaa loo hormariyo ilaahayna amray iiriy ilah wuxuu yidhi wabilwaalidayni ixsaanan ixsaananta ficilka maxduufkaa nasbinayo masder uta wa an tuxsinuu inaad u samafashaan ayaa ilaahay amray bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samaalid u samafala u samafala tan labaad waxay tahay wa kafu ladaa dhibkaaga inaad celido dhibkaaga waartaaga inaad ka celido qawlan wa ficlan gacanta ha ka dilin carabka ha ka caayin ha canaananin gacmaha ha u ruxin indhaha ku ha ku fiirin waartaaga dhibkaaga ka cesho ka cesho cara allah kugu dhacay haddaad ka celi weydeen ka cesho waalidkaaga dhibkaaga ka celi kaful adaa dhibkaaga ka celi waalidkaaga ficil iyo qowl intaba waa inaad ka celidaa taasna ilaahay wuxuu noogu sheegay halkan bal fiiri ilah wuxuu idhi subxaana imaa yabluqanna hadduu gaaro cindaka agtaada alkibara duqnimo axaduhumaa midkood ow kilahumaa labadiiba falaa taqu lahumaa ha ku dhihin ufin uf uf waxa weeyaan waa waxa la nibcaysanay kelimad xun ha ku dhihin wey kelimad xun ha ku dhihin uf waxaa la yidhahdaa soomaaligan sidaasa lagu yidhi ah, waa isku mid marka uf waa inta ugu yar waxaas waa nacaya ha ku dhihi waalidka ah, uf ha ku dhihi walaa tanharhumaa hana canaanan waalidka lama canaan waxaas naada abo ha dhihin hooyo waxaasana dhihin ha dhihin subxaan allah seedu canaan ah, xataa haddii uu mushrig yahay oo gaal yahay aan la canaanayn bal fiiri nabi rasuul alla aabiis yaa abati aabahaygiyo uu leey aabbahaygiyo uley aabbow uley waa inaad tira hooyo aabbo waa inaad tira laakiin inaad waxa weeyaan filfil iska kicido oo aboo waxa weeyaan gacmaha aad u kala rogto ood indhaha ku gubto caaswaalidinima kuma dhimaan indhahaaga ha ku fiirin waa caasnimo inaad ku fiirin indhahaaga kulule soo ma jeedin gacmaha iyo madaxa ha u ruxin oo waxa weya naga daa waxaas iyo ha soo ma jeedin carab kulul ha kula hadlin waxaad kula hadashaa carab jilicsan oo raxmadu ka muuqato kaas kula hadal ha canaanan ha ku qayli haddaad ku qaylida caaswaalideenaata ilaah wuxuu yidhi subxaana waqfid lahumaa u raarici labada waaleed janaaxa dulli janaaxa adulli waa min idaafati mawsuuf ilaa janaaxa dulli n janaaxa ka daliil wey macnaha u raarici garabkaaga dulaysan macnaha waxaa loola jeedaa tawaadac lahuma u tawaaduc wey labadaada waalid u tawaaduc ha iskala fiicnaa aad ka caqli badanta ka aragti dheerta ka ogaal badanta ka cilmi badanta ha isku arki taad isku aragta inaad ka saraydo o is tirado duq waxba ma oga duqdaan waxba ma oga musiiba kuma dhiman Ah, musiiba waa ku haydaa markaas ah, taa tiraa waxba weyn saas ma oga ah, sowma jeedin waa inaad isku raarcido ood u tawaaducdo oo aadan iskala weynaan iskala caqli badnaan taladaada kula toosna daad tala sheegaydo waa inaad tidhaahda adaa iga og hooyo aabbe adaa iga ogaal badan laakiin sidaana bal aan fiirin sidaana aniga ii muuqayde lama diidana inaad tala soo bandhigto laakiin see soo bandhigin waxaad sheegayda wax jira maahane sidaana la yeela miyaad leeda aswadenata mada ayr bal qowlkaaga iyo ficilkaaga midna baraka male marka maxaa la rabaa wixii aad talo u aragto markaad jeedaydo waa inaad tidhaahdaa hooyo iyo aabba idinka iga og ee kolleyba iiga caqli badan igana waaye aragsan laakiin adna sidaana ila tee bal hooy bal aabba fiiri sidaanuna sayta soo bandhig day ka faa'idaystaan nacam daysan ka faa'iidaysanna kuma qasbika daysan wuxuu diin ahayn qofna lama saari karo duu diin yahay carab naxariisle ugu sheeg kanad ilaahay baa qabuulka iska leh carab naxariis isaga laga tanaasuli ma karo lama dhihi karo adaa ka ogaal badane sidaana diintaa sheega lama dhihi karo day masalo mar diin tahay waajib waxaa inaad tiraa diinkii waa sida diin la khilaafana cadaaba lagu dhaca hooyoy ilaahay ka baq aabbow ilaahay ka baq inaad tira adoon ku xanaaq adoon u duxe waalidka ah, waxaa la rabaa sabr badlu macruuf wa kafu ldaa wa sabru cala adaa mideeda kaleeto saddexaad markaad waxaad wanaag leedahay siido dhibkaagana ka ceshato dulqaadaa lagaa raba ah, dulqaad inaad la timaado ilaa wakhaasatan waalidka hadduu gaboobo isku mid maaha qaar waxaa jira xoogaa dabecad kulsoma mararka gobol xoogaa culays inuu ka yimaadaa la ah, waa dhacdaa oo lagugu imtixaano adiga bal waxaa la arkay qof weerkii sido oo qarabka ku sido oo uu habaarayo msgu noo sita warna dhig meeshaydaan ku dhintay waa dhici karta qaaraa lagugu imtixaani laakiin markaas ma tuurin adna sow ma ogid adoo sidoo kale laguu sido inaad korkooda ku kaajiri jirto ku saxaroo jirto waliba khaasatan hooyada oo isan dhibsan jirin oo isan dhibsana jirin weliba marka waa maantaadiyo waa ku soo martay waa inaadan dhibsan marka hadday waalidka waxaad siinaydaa kula weynaadaan musiiba kuma dhiman waa ku sii jiray mana la weyne waalidku inta ku siiyaan aysan wax weyna la ahayn soo ma jeedi wax dhibaata u arki may waa inaadan marka waxaad siinaydaan aysan kula waynin dhibkoodana aadan dhib u arag ah ee dulqaad iyo sabar aad u yeelato taasaa la rabaa saddexda haddaad isku darto baarinimo rasmi aad la timi marka u ducee marka waxyaalaha waalidka lagu anfaco tanaa ka wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed